بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد فصل في مسادر ما زاد على الثلاثي فصل في مسادر ما زاد على الثلاثي بكسر ثالث همز الوصل ما سدر فعل حازه مع مد ما الأخير تلا واضممه من فعل تزيد أوله واكسره سابق حرف يقبل العللا لفعللا انتي بفعلل وفعللة وفعل جعل له تفعيل حيث خلا من لامن تل للحويه تافعلتان الزم وللعار منه ربما بذلا ومن يصل بتفعال تفاعل والفعال فاعل فاحمده بما فعلا وقد يجاء بتفعال لفاعل في تكثير فعل كتصيار وقد جعلا ما للثلاثي فعلا مبالغة ومن تفاعل أيضا قد يرى بدلا وبالفعال ليلة تفعل قد جعلوا مستغنيا لا لزوما فاعرفي المثلا لفاعل جعل فعالا أو مفاعلتان وفعلة عنهما قد ناب فاحتملا معينه اعتلت الإفعال منه والاستفعال بالتا وتعويض بها حصلا من المزال وإن تلحق بغيرهما تبن بها مرة من الذي عملا ومرة المسدر الذي تلازمه بذكر واحدة تبدو لمن عقلا بسم الله الرحمن الرحيم فصل في مسادر ما kii masaadirtiisa ayuu ku saabsan yahay zaada ka kordhay cala hulaaiyi hulaaiga masaadi masaadirta hulaaiga baynu culima soo dhiganay masaadirtii hulaaiga waynu soo dhiganay halkana waxaynu ku dhiganaynaa masaadirta hayru hulaaigaa een hulaaiga ahayn baynu halkan ku arkaynaa haddaba masaadirta aan hulaaiga ahayn waxaynu ognahay culimo waxaa loo qaybiyaa mulaq iyo mulaq iyo muqayad labadaba wuu ka hadlayaa mطلqa iyo muqayadka waxaa kaloo loo qaybiyaa mimi iyo kayru mimi kayru mimigii buu halkan kaga hadlayaayo mimiga dib buu inoogu dhigi doonaa oo miimigoogii halkan kagama hadlayo mimigooga dib buu udhigayaa sheekhu khayr allaha siiye qiyaas iyo shaad shaadku ma badno oo wasan kastiba qiyaas buu leeyahay imise wasan baan masderadoodii halkan kudhigta isleenahay labiyo konton wasan labiyo konton wasan masderadoodii baan halkan ku arki doonaa waayo ficiladu shan iyo konton bay ahaayeen masaadirta aan soo dhiganay waa saddexda hulaai un baan masaadirtoodii soo dhiganay facala ficila facula imise aynoo dhiman markaa labiyo konton kontonkaa wasan masderadoodii baynu arkaynaa maxaa qiyaas ahaa labiyo kontonkaa labiyo kontonkaa imisa qiyaas ah imisa xabadaa imisa qiyaasa labiyo kontonka imisa qiyaasa ha ka bakina dee ku dhufta culimo labiyo toban bay qolo leeyihin qolo xabad bay leeyihin qolo shan iyo toban bay leeyihin waa lix iyo toban baa qiyaasa lix iyo toban baa qiyaasa shan iyo tobankii masiidka aynu u naqaanay iyo xabadda mujaradka ee faclala imise wey markaa lix iyo tobankaa un masaadirtooda laga hadlaya ogow lix iyo tobankaa welibana hamse inta sidatahay mise ahaan jirtay lix baa hamse sidatay lixda hamsada sidata xeer quray leeyihi wixii hamsatulwasli sitaa xeer quru ama sudaasi ha noqdo sudaasigaa lix ahaa soo maaha sagaal baa qaadanaya cafwan sagaal wasan baa hamse qaadanaya lix waxay hamsaha ka qaateen xagga sudaasiga qiyaas iyagoo adde sudaasiga qiyaaskiisii afartii aynu naqaanay iyo labadii faclala iyo afartii hulaaiga ka yimid sow lix maaha saddexda khumaasiga in facala ifcalla iftacal ugeey sagaalkaa wasan ee hamsatulwasliga sitaa markaad masder ka dhigayso xarafka saddexaad kasri kumidi ka dambeeyana alif ku taag indalaqa markaad masderkeega sheegaysa maxaad samayn eeg xarafka saddexaad kasri waa xarafkee waa da'da kumidi ka dambeeye laamkaana alif ku taag indalaqa wuu tegey markaad tegid ka hadlaysa maxaad odhan indilaaqan ictadala hamsay ka bilaabatay masderkiisu waa maxay ka saddexaad kasri kumidi ka dambeeyana alif ku taag ictadala maxaan odhan ictidaalan wuu toosay istakfara maxaan idhaha istikfaaran istakraja maxaan idhaha istakfara istikfaaran istakraja istikhraajan xarafka saddexaadna waa inaan kasriyo kuwa midi ka dambeeyana waa inaan alif ku taago bes masterkii sagaal wasan baa halkaa igaga baxay sagaalka wasane igaga baxay waa maxay waa wasan kaste oo hamsatulwasli laga bilaabay saddexda khumaasi in infasala infisaalan ictadala ictidaalan ixmara ixmiraaran saddexdaaba miyaynaan ka bixin dee lixdii sudaasigana u geyso sudaasiga istikfara istikfaaran ixmaara ixmiraaran eeg ikdowdana ikdidaanan iclawada iclawada icliwaadan afarti maiga haysaa xaggan ka imanayey iqshacara qushacrira baan arki doonaa oo shaad ah iqshiciraaran iqshiciraaran ixranjama ixrinjaaman lixdaa iyo saddexdii hore sagaalkaaba waan tusaalaynay xeerkooga iyo qaacidadoodu waa maxay xarafka saddexaadna kasri kuumidi ka dambeeyana alif ku taag way iga dhamaatayba taaulmudaawacada imise wasan baa qaadan jiray ta imise wasan oo qiyaasa qaadan jiray ya inta koobiyo inta qiyaaska un baa la rabaa inta qiyaaska un baa la rabaa afar baa qaadan jiray taaulmudaawaco saddexdii anaqaanay iyo iyo rubaaci hal lagu daray dee saddexdii anaqaanay iyo rubaaci hal lagu daray maxay isku noqonaysaa markaa afartaasaa qaadan jiray waxaa taaulmudaawaco sita oo afartaa wasan ah haddii ay yihiin saxiixulakhir xarafka u dambeeya kaka horeeya god uun markaad masterkiisa doonaysid bes tallaabo kalaba ha samaynin xarafka u dambeeya kaka horeeya god uun wixii tadaasita shardi hadduu saxiixulaakhir yahay tacallama markaan masterkiisa sheegayo halkeen godaya tacallama tacallama qablalakhirkoo laamkaa un baan godi haddaan laamkaa godo waaba ismi masdere isku bedelay albaad ku darsani waa tanwiinini tacallama maxaan idhaha waxbarashada maxaan idhaha tacaluman tajanaba tajanuban tashaaraka wadaagga maxaan idhaha tashaarukan eegada tashaarukan waa tafacala iyo tafaacala baan hadda idiin sheegay soo saa ma aha tafacala iyo iyo tafaacala labadaa cafwan halka aynu afar ka dhigaynay saddex weeyaan waa labun baaba ka imanaya xaggan hulaafiga labun baa ka imanaya labada hadda aan tusaalaynay tafacala iyo tafaacala iyo xabadii rubaaciga tadaxraja maxaynu odhanaynaa tadaxraja tadaxrujan saddexdaasoo qura weeyaan awsaantan aan doonaynaa haddaba saddexdaa wasan saxiixulaakhir hadday yihiin qablaakhirka un dami wax kale oo samaynaysaa ma jiro tadaxraja tadaxrujan un baad waa iska tawinin alna ku darsan hadday muctalulaakhir yihiinna qablaakhirka kasri tawala maxaan odhan tawala tawaliyan un baan odhan tawaliyan tawaala tawaaliyan qablaakhirka waan kas talaqaa talaqiyan bes maxaan ku idhi saddexdaa ficil ee tada wata qablaakhirka waa damin markaad master keenayso meel kale waxba kama bedeleysid saddexdaasina culima ma iga baxeen horta saddexdaasina ma iga baxeen saddexdaa waxaa iskaga xidhan dee waxalla wixii samaaci ahaabaa ku xidhan sagaalkii horena waxaa iskaga xidhan ee hamsatulwasliga watay tobankii wasanee shaadka ahaye bilaa hamsatulwasliga watay baa iskaga xidhan oo xeerkoogaa ku imanaya maxaa ii soo hadhay waxaa ii soo hadhay afar wasan oo rubaaciya rubaaci un baa iisoo hahay khumaasina waan ka baxnay sudaasina waan ka baxnay rubaaci oo afara afcala marka masterkeega la raba afcala ifcaal baa lagu keenaa ifcaal akrama maxaan odhan sharfinta maxaan odhan ikraam akhlasa maxaan odhan ikhlaas aslamo maxaan odhan islaam aamana maxaan odhan iimaan owjaba maxaan odhan iijaab acdaa maxaan odhan icdaa ahdaa maxaan odhan ihdaa ihdaa wixii afcalaa ifcaaligu keen wixii faacala faacala laba wasan baa faacala ay ku timaadaa ficaal iyo mufaacalatan ja hadda maxaan odhan jihaad waa ficaal haddaad doontona mufaacalatan mujaahadatan saabaqa maxaan odhan sibaaqa ma musaabaqatan qaawama maxaan odhan qiwaam ama muqaawamatan qiwaam ama muqaawamatan wayla socotaa baan umalay qiwaam ama muqaawamatan faacalana waa labadaa wasan wax alla waxa facala ah facala oo caynka ka sheedan facala hadday صaxiixulaakhir tahay tafciil bay ku iman صaxiixulaakhirku waa tafciil callama maxaan odhan tacliim karama maxaan odhan takriim kallama maxaan odhan takliim takliim hadday muctalulaam tahayna tafciilatan bay ku iman tafciilatan zaka maxaan odhan taskiyatan addaa ta'diyatan rabbaa maxaan odhan tarbiyatan tarbiyatan waa ila socotaa baan umalayn muctalulaamkuna waa tafciilata saxiixulaamkuna waa tafciil yaa ii soo hadhay faclalo oo qura faclala marna sidaa ay tahay ta marbuuduun ku darso markaad masterkeega doonayso faclala sidaa ay tahay un ta ku darso waa ismi masterihi faclalatan daxraje maxaan idhaahdaa daxrajatan zalzala maxaan idhaahdaa zalzalatan mayl sabdara maxaan idhaahdaa sabdaratan haddaan doonana ficlaal igu keen ficlaal zelzeladii hadda zelzelatan ahayd ilaahayna zelzelata saacati uu yihi ficlaal iskaga keensa haddaad doonto zilzaal idaa zulzilat اlardu zilzaalaha zilzaal waa gilgilida lafteedii waa masderkii weeyi de way naga dhamaatayba sideed iyo tobankii samaaciga ahaa faclaladan ay lxeer yihiin cadyada cadyadatan cadyada maxaynu odhanaynaa cadyadatan cidyaadka waa ficlaalo ficlaalku waxaa la yidhi wixii mudaacafa unbaa inta badan lagu keena faslun fii masaadiri maa kii masaadirtiisa ayuu ku sugan yahay zaada ka badnaaday cala hulaaiyi hulaaiga wuxuu ka bilaabay sheekeenu waxallo wixii hamsatulwasli watuu ka bilaabay waa sagaal sagaalka wasanee hamsatulwasliga wata wuxuu yihi bikasri thaalithi hamsilwasli hamsulwasliga ka saddexaynaya kasrihiisa ayuu ku sugnaaday masderu ficlin ficil masderkii ficilka oo xaazahu koobsaday hamsaha maca medi maa kii madkiisa miciisa isagoo ah alakhiiru akhiirkiiyo ka u dambeeya talaa uu raacayey ka u dambeeya kuu raacayana waa la medi ee qablalakhirka ah xarafka saddexaadna waa la kasrini bes uu ka baxayba bal qaacidada ka warrama mayna fududayn sagaal wasan bu halkaa kaga baxay indalaqa indilaaqan istakfara istikfaaran muxuu yihi bikasri thaalifi hamzilwasli hamsulwasliga kiisa saddexaad kasrihiisuu ku sugnaaday ku sugnaaday waa khabar soo qadimay masdaru ficlin ficil masderkii ficil masderkii ficilka oo xaazahu koobsaday hamsaha xaazahu damiirkaasi hamsatulwasliga u noqon ficil alla ficilka hamsatulwasliga sitaa xarafka sadexeeye hamsatulwasliga ama xarafka saddexaad waa in la kasriyo o maca medi ma kaygu medi tanwiin buu u yeelay lama tanwiininayo maca medi ma kii medkiisa miciisa isagoo ah alakhiiru akhiirka iyo ka ugu dambeeya talaa u raacayo ka ugu dambeeyaa ku raacayana waa la madayaabuu ku yihi maca medi ma alakhiiru talaa ka u dambeeya ku raacayana waa la medi bes bikasri haalii hamzilwasli hamsulwasliga ka kasrihiisa ayuu ku sugnaaday masdaru ficlin ficil masderkii ficilka oo xaazahu hamsatulwasliga koobsaday maca medi maa kii madkiisa miciisa isagoo ah alakhiiru ka ugu dambeeya talaa uu raacayo war halkaa inaynu ka baxno culima soo maaha qaacidadaasi qaybbaa shaada laakiin shaadkeegu ma badna waa iq shacaro oo qushacriiro lagu keeno ama idma'ano oo duma'niino lagu keeno waxyaabaha noocaasoo kale ifcalla ayaa fucaliila lagu keenaa mararka qaar inaan masdaru ficlinta mubtadaha ah horeysiino waxa ka fiican bikasri sida ay u qorantahay un inaan u macnayno sababtu waxa weeye masdaru ficlin haddaa la horeysiiyo eeg masdaru ficlin qura intaad qaadato bikasri haaliha hamsulwasli kuma xijisiinaysid haddaad masdaru ficlin qaadato waxa ka dambeeya o dhan baa sii raaci doona waayo sifiya mawsuuf weeyaanoo lama kala dhex galo abarku ma kala dhex gala sifada iyo mawsuufka sidaa darteed jaar iyo majruurka waa la baneeyaa in hore in loo macneeye xagga hore bikasri haalii hamsilwaslida xagga hore ku dayso bikasri haalii hamsilwasli hamsulwasliga kiisa saddexaad kasrihiisuu ku sugnaaday masdaru ficlin ficil masderkii ficilka oo xaazahu koobsaday wasliga maca medi ma kii madkiisa miciisa isagoo ah alakhiiru ka ugu dambeeya talaa uu raacay halkaa imise wazan baan kaga kaga hadalnay culimo inta qiyaaska ah oo qura haddaad soo qaadato waa sagaal wasan qiyaas iyo sheed haddaad soo qaadatana waa imisa waa imisa sagaal iyo toban wasan weeyi sagaal iyo toban wasan baynu halkaa kaga baxnay sagaal iyo toban wasan ama qiyaas ha ahaado ama samaaci ha ahaado waa sagaal iyo toban wasan haddaad isku wada darto beytkaasi sagaal iyo toban wasan buu ka hadlay lix iyo toban sudasigay ka yimaadeen saddex wasanna khumaasigay ka yimaadeen sagaal iyo tobankaa wasan buu beydkaasi ka hadlay wadmumhu beydka labaad wuxuu ka hadlayaa taaulmudaawacada wixii wadan jiray taaulmudaawacada culima maxaa sidan jiray hulaasiga haddii laba lagu daro laba lagu daruu khumaasi noqdo imisaa ka soo bixi jiray tirada guud horta imisay ahayd hulaasi laba lagu daray ya hulaasi laba lagu daray bal sheega intay ahaayeen ya saddex iyo toban soo ma ahayn saddex iyo tobanka inaga tuur saddexdii hamsatulwasliga watay ya maxay noo soo hadhay tobankii xabadii tafaclale ee rubaaciga ahayd u keenso beydkan labaad koob iyo toban buu ka hadlayaa koob iyo toban wasan buu ka hadlayaa si haddaynu u dhignana saddex buu ka hadlayaa inta qiyaaska oo qura haddaan doonayna waa imisa saddex wasan oo qura ayuu ka hadlayaa oo inta qiyaaska ah shaadka haddaad ku darsato ama samaaciga ana waxa wey waa koob iyo toban koob iyo toban wey waaa taawalmasiidada qaataa koob iyo tobankaasi hadday saxiixulaakhir yihiin qablaakhirka un dami tadaxraja xarafka aad daminaysaa waa xarafkee tadaxraja waa ra'da ra'da haddaad damiso masder buu isku bedelay tadaxraja u rogrogmaday bay ahayde rogrogmashada lafteedu ra'dun baa la daminaya meel kaloo la taabanaya ma jirto kol haddaad ra'daa damiso ficilnimadiibuu ka baxayo alna waad ku darsan kartaa oo ismi buu noqday tanwiinna waad u yeeli kartaa sow ka masderba noqday dee shardi marka qablaakhirka la daminayo waa markuu saxiixulaakhir yahay hadduu muctalulaakhir noqdo waa la kasrinaya halkii la daminayey wadmum dami hu oo awelka ah oo qablaakhirka ah wadmum dami hu oo qablaakhirka ah waa maca madi mal akhiiru tala mal akhiiru talaagiibuu ku noqonaya wadmum dami hu oo ka aakhirku uu raacaya ah ka aakhirka uu raacayo aakhirka ka horeeya waa la damin min ficilin ficil marka uu ka ahaado ficilka oo ataa ta ziida lagu ziyaadiyey awalahu awalkiisa lagu ziyaadiyey ta ziyaad ah haddii awalka la dhigo waa la damini bes sheekhu wuxuu ka tegey uun inuu saxiixulaakhir yahay shardi weeyi markaa la daminayo inuu ficilku saxiixulaakhir yahay uu ka tegey muxuu sheekhu shardigaa uga tegey kasraha soo socda ayuu ku qaydayaa muctalulakhir markaasaa la ogaaday dambuhu inuu saxiixulakhir isna ahaa ilan qaydkan dambe kasraha laga faa'iidaysan doonaaye wadmumhu dami qabla alaakhirka min ficlin ficil marka uu ka ahaado ficilka oo ataau taziida lagu ziyaadiyey awalahu awalkiisa hore ta lagu ziyaadiyey takarama takaruman tajanaba tajanuban tadaxraja tadaxrujan saas tashaaraka tashaarukan taqaatala tasaabaqa tasaabuqan waksir kasri hu oo qablaaaakhirka ah hadaasi waa qablaaaakhirkii waksir kasri hu oo qablaaaakhirka ah saabiqa xarfin markuu xaraf ka horeeyo xarafka oo yaqbalu aqbalaya alcilala ciladaha aqbalaya xaraf cilada aqbalaya hadduu aakhirku ka hore qablaaaakhirku hadduu ka horeeyo xarafkaa ciladaha aqbalaya waa ke cilal waa isbedelo waa xawey aakhirka wey ka ciladaha aqbalaya qablaaaakhirku markuu xaraf buka ka horeeyo uu ficilku muctalaakhir yahay qablaakhirkaa kasri buu ku yihi tawallaa tawaliyan tazakiyan eeg maxaynu hi tadannaa waksir kasri hu oo qablalaakhirka ah saabiqa xarfin xaraf marka uu ka horeeyo xarafka oo yaqbalu aqbalaya alcilala isbedelada aqbalaya xaraf kaste oo ciladaha iyo isbedelada aqbala waa la kasrini qablaakhirku hadduu ka horeeyo sida tawala tawaliyan aynu uleenahay waynu haynaa halkaa culimo halkaana imise wasan baan kaga baxnay koob iyo toban halkii horena imise wasan baan kaga baxnay sagaal iyo toban isku geysa markaa soddon wasan baynu haynaa saw ma aha soddon wasan baynu culima ka baxnay labiyo kontonkii maxaynu ka baxnay si kale haddaanu dhigno sudaasi o dhan waan ka baxnay khumaasi oo dhanna waan ka baxnay maxaa soo haray markaa rubaaci rubaacigu waa imisa labiyo labaatan unbaa soo unba unba soddon baynu haynaa labiyo labaatan maynu kontonkii dhinayn labiyo labaatankaasi waa rubaaci koob iyo labaatankii halka xaraf lagu darayey iyo xabaddii faclale ee mujaradka ahayd labiyo labaatankaasa inoo soo haray wuxuu yihi sheekhu iti la imo bificlaalin wasanka ficlaal a la imo wa faclalatin wasanka faclalatin ana ula imo lifaclala wa faclalatin wasanka faclalatin a la imo lifaclala ula imo ula imo ulada haddii lagaa waayo u haddii lagaa waayo waa macnahaagi u khaldamaya lifaclala lifaclala ula imo ficilku hadduu faclalo yahay laba wasan buu leeyahay masterkiisu aclala sidaa isagoo ah inta lagu daro oo maxay la yidhahdaa faclalada faclalatan in la yidhaah iyo in ficlaal lagu keeno daxrajo maxaynu odhan haddaba culima daxraja daxrajo maxaynu nidhaahnaa daxraja daxrajatan haddaan doonnana dixraajan daxraja daxrajatan dixraajan zelzele maxaynu nidhaahnaa zalzalatan iyo zilzaalan sabraje maxaynu nidhaahnaa sabrajatan iyo sibraajan haddaba wasanka la qiyaastaa waa faclalaha siday culimada qaarkood qabaan faclala ayaa la qiyaastaa ficlaalkana waa la ysku qabto qolo samaaci bay ka dhigeen qolana qiyaas bay ka dhigeen oo waxay idhahdeen mudaacafka aynu u dayno mudaacafka faclala waa marka fada iyo caynku fada iyo laamka hore ay isku xaraf yihiin fada iyo laamka hore markay isku xaraf yihin baa mudaacaf la yidhaha caynka iyo laamka dambena ay isku xaraf yihiin zelzele eega hadda zelzela zelzele fadii waa kee zelzele awey fadii sow zaaida u horeysa maaha awey laamkii horena ila laba laam bay leedahay zelzele awey laamka hore mayna isla za-un ahayn markast mudaacaf waxaa loo yaqaanaa fada iyo laamka hore hal xaraf markay ka wada samaysan yihiin caynka iyo laamka dambena hal xaraf ay ka wada samaysan yihiin awey zelzele caynkeegu zal muna laamka reeban ahayn laamkeega dambena waa laamka u dambeeya kolkaa eeg caynka iyo laamka dambea isku xaraf oo isla laam ah ama fada iyo caynka ama fada iyo laamka hore ayaa isku xarafa ma kaanat faauhu wa laamuhu اlأulى min jinsi waaxidi wa caynuhu wa laamuhu haaniya min jinsi waaxidin baa mudaacaf loo yaqaana shad iyo waxaa lama raadinayo zelzela waa mudaacaf waswasa ka waran haddaba waswasa ma mudaacaf ba mise maha mudaacaf waa mudaacaf haddaba waswase iyo zelzele iyo kuwa noocaas oo kale ah ayaa ficlaal iyo faclaalatanba lagu keenaya labadaba waa lagu keeni karaa i'ti la imo bificlaalin wasanka ficlaal a la imo wa faclalatin wasanka faclalatin ana la imo lifaclala ficilka faclala a ula imo daxraje daxrajatan dhe ama dixraajan dhe daxrajatan iyo dixraajan culima haddaba faclaladaa labada wasan yeelatay waxa la xeer ah rubaaciga ma garanaysaa marka hal lagu daro hulaaiga marka hal lagu daro uu rubaaci noqdo hulai hal lagu daray oo rubaaci noqday soo koob iyo labaatan ma ahayn samaacigiisu imisu ahaa sideed iyo tobankii baa faclala laxeera sidaa faclala aynu faclalatan iyo ficlaalan ugu keenay ayaa sideed iyo tobankii shaadka ahaana ee rubaaciga ka shahaadoobay faclala ayay la laxeer yihiin haddaba shadrigaasi waa shadri qura lifaclalati bificlaali wafaclalati imise wasan buu inooga hadlay culima waa imise wasan lifaclalati bificlaali wafaclalatin waa imise wasan sagaal iyo toban buu ka hadlay xabadda mujaradka ee faclalaa ah iyo inta mulxaqa u noqota oo sideed iyo tobana sagaal iyo tobankaasaa labadaa masder wada yeeshay sagaal iyo tobankaa ayaa culima labadaa masder wada yeeshay iti imo bificlaalin ficlaal la imo wa faclalatin wasanka faclalatin ana la imo lifaclala ficilka faclalaa ula imo rubaacigii baynu bilownay faclala iyo sideed iyo tobanka mulxaqa u aba halkaasaan kaga baxnay labiiyo labaatan bay ahaayna maxaa ii dhiman sagaaliyo toban markaan ka hadalla imisa ii dhiman saddex qura ii dhiman saddexdaa waad arkaysa waa afcala iyo faacala iyo facala saddexdaa wasan baaba ii afcala facala facala saddexdaas ay dhiman wa facala wasanka facalaa ijcal u lahu facalaha atafciila tafciil u yeel xaysu khalaa meel kastuu ka maran yahay min laamin laam laamka oo ictalabuka facala waxa masder u a tafciil buu ku yidhi hal shardi baa laakiin ku xidhan shardiga ku xidhani waa maxay facala marka tafciil lagu keenayo facala marka tafciil lagu keenayo shardi baa ku xidhan waa maxay shardiga ku xidhani culimo waa markuu maxay ka maran yahay laambuka markuu ka maran yahi saxiixulaakhir yahay callama maxaan idhaahdaa tacliim samaca maxaan idhaahdaa tasmiic fasara maxaan idhaahdaa tafsiir bayana maxaan idhaahdaa tabyiin mayaza maxaan idhaahdaa tamyiiz kallama maxaan idhaahdaa takliim washaxa maxaan idhaahdaa washaxa maxaan idhaahdaa ya tawshiix tawshiic tafsiir tamyiiz waa wada masaadir waa masderkii ficilkii facala wafacala wasanka facala ah ijcal u yeel lahu isaga atafciila tafciil u yeel xaysu khalaa meesha uu ka maran yahay min laamin laam uu ka maran yahay laamka oo ictalla buka laam buka markuu ka maran yahay haddaba hadduu laam buko uu wato ka waran waa tafciilatan ilzam laazim tafcilatan wasanka tafcilatan alaazim lilxaawiihi ka koobsaday laamka buka u laazim facalaha laamka buka wata maxaa loo laazimayaabu ina yidhi tafcilatan ilzam laazim tafcilatan wasanka tafcilatan alaazim lilxaawiihi ka koobsaday laamka buka u laazim rabbaa maxaan idhaha rabbaa waa facala oo laam buka wata tarbiyatan zaka maxaan idhahdaa zaka tazkiyatan tazkiyatan saasa xalla maxaan odhanaya taxliyatan taxliyatan saasaan odhan ilzam laazim tafciilatan wasanka tafciilatan ah lilxaawiihi ka koobsaday laamka buka u laazim halkaana tafciilatan baynu kaga baxnay culimo waxa jira hadaba kelmadu sheekeenu ka tegey oo culimadu xarafka hamsaha amaad ah, aragtay ficilka ku dhamaada hamso facala haddii laga binayo isagoo hamse sitaa culimadu qaar hamsaha xarfu cillahay ku daraan qaarna xaraf saxiixay ku daraan labadii weji buu haddaba yeelanaya tafciilatanna waad ku keeni tafciilna waad ku keeni khaaa khaaa bal eega hadda khaaa maxaynu odhan khaaa masterkeega kala dooro haddaad doonto takhdiatan ku keen oo tafciilatan muctalula mucaamalo haddaad doontona tafciil ku keen oo takhdiian ku keen takhdiian dariiqa la ayaad ku keeni ama takhdiian ku keen ama takhdiatan ku keen sheekeenu wuxuu yidhi in laysdaba mariyana af carabiga waa la arkay saxiixiiyoo tafciilatan la siiyey iyo muctalkiioo tafciil la siiyey oo laysdaba mariyey labada wasan waa la arkay oo waa shaad laakiin wa rubamaa in la siiyaa la arkaa tafcilaha lilcaarika ka qaawan minhu laamka buka wa budila in la siiyo ayaa la arkaa tafcilihii lilcaarika ka qaawan minhu laamka buka laam buka ficil an wadan oo saxiix ah ayaa tafciilatan lagu keeni waxaa kamid a akara akara oo kaafka ka shadan in masderkeega maxay lagu keenay ahayd tadkiir saw maaha tafciilatan baa lagu keenay oo maxaa la yidhi akara akara maxaa la yidhi tadkiratan basara tafciilatan ku keen basara maxaynu nidhahnaa tabsiratan basara maxaynu nidhahnaa tabsiratan dakara tadkiratan qur'aanka inoogu jirtaa labaduba tabsiratan iyo tadkiratan iyo wa budila in la siiyaa laga la arkaa tafciilaha lilcaari ka qaawan minhu laamka buka wuxuu inoo sheegay ficil saxiix ah oo halkii tafciil lagaga keeni lahaa tafciilatan lagaga keenayo sheekhu mid buu ka ficil muctal ah oo halkii tafciilatan lagaga keeni lahaa tafciil lagaga keenayu ka aamusay muctalka in tafciil lagu keeni wuu ka aamusay sheekhu laakiin way dhacdaayo gabayga xaggan hort horteennan ku qorad baata tunazi dalwaha tanziya kamaa tunazi shahlatun sabiya gabayaaga odhanaya baatat waxay ahaatay tunazi mid sidaa u ruxaysa dalwahaa waadeenteedii tanziyan ruxid waadaantii bay sidaa u luraysaa buu kuleeyahay kamaa tunazi siday u u lusho shahlatun islaan caddaatay oo gabowday sabiyan ilmaheega yar islaan caddaatay hadday ilmo yar dhasho de wax kasta way ka jeceshahay ilmahaa yar maynay sii daynaysa aad moodeysaa waa kolba dhinac bay u wadhaaminaysaa ayay ugu heesaysaa ayay u lulaysaa kolkaa wuxuu kamaa tunazi shahlatun sabiya haddaba waxaan doonaynaa bata tunazi dalwaha tanziyan tanziyan taa muxuu qiyaasku ahaa ilan waa nazaaye naza masterkeegu muxuu ahaa qiyaaska tanziyatan lagu keenay tanziyatan tafciilatan isagoo muctalulaama tafciilatan laguma keenine tafciil baa lagu keenay oo tanziyan buu yihi sheekhu wuu ka aamusay taa halkaasaynu qaybtaana kaga baxnay yaa ii dhiman markaa facalana ka hadalnay yaa ii dhiman culima waxaa ii dhiman waxaa ii laba wasan baa ii labada wasan ee ii waa faacala iyo iyo afcala labadaasaa ii dhiman faacala iyo faacala iyo afcala ayaa ii labada intuuna masderadooda inoo sheegin ayuu waxoogaa yaro shaada ayuu sheekhu yaro taabtay saddex bayd oo shaadka uu jeclaystay inuu kaga hadlo ayuu doonayaa inuu laba bayd inuu shaadka kaga hadlou doonay waman yasil ninka la xidhiidhiya bitificaalin wasanka tificaal a ah, ninka la xidhiidhiya tafacala ficilka tafacala ah waman yasil ninka la xidhiidhiya bitificaalin wasanka tificaal a ninka la xidhiidhiya tafacala ficilka tafacala ah haddaa tia tafacala masderkeegu so in qablaakhirka la damiyo ma ahayn tafaculan in lagu keeno soo ma ahayn tificaal haddaad iskaga keento tificaal walficaali halkaas kayguu iga goday walficaalu buu yihi walficaali maydin yihi walficaali ficaalna ninka la xidhiidhiya facala facaladii tafciilka ku imanaysay ficaal ninka masderkeega ku keena faxmadhu ninkaa umahadnaq or cilmi buu ku baraye umahadnaq waa cilmi dheeraada buu ku yihi ninkuu sheegaya horta ogow faxmadhu ninkaa umahadnaq bimaa kii ugu mahadnaq facala uu sameeyey oo kuu sameeyey waa maxay tafacaladii uu masderkeega ku baray in godaalkii qablaakhirka layska dayn karo oo shaadahaanti ficaalay ugu imanayso facaladiina wuxuu ku baray in tafciilkii qiyaaska aha layska daynayo oo ficaal ay ku imanayso labadaba tusaaleh tusaalayaashoodu waxa weeyi labadaba tusaalayaashoodu waxa weeyi tafacala oo ti imanaysa taxamala tiximaalan baa la idhaha oo ficaal ku imanaysana halkii takdiib lagaga keeni lahaa ayaa kidaaban la odhanaya kidaaban baa lagu keeni waman yasil waana shaad laakiin waman yasil ninka la xidhiidhiya bitificaalin wasanka tificaal ah tafacala ninka la xidhiidhiya walficaali wasanka ficaal ana facala ninka la xidhiidhiya faxmadhu ninkaa u mahadnaq bimaa bisababi ma kii sababtii ugu mahadnaq facala uu sameeyey warkuu sameeyey sababtii ugu mahadnaq buu ku yidhi laba laba wasanoo shaad uu inoo sheegay tafacala in tificaal lagu keenayo facalana in ficaal lagu keenayo waa laba wasanoo shaada waqad yujaau in lala yimaad baa la arkaa bitafcaalin wasanka tafcaal ah lifacala facala in loola yimaado fii taksiiri ficlin ficilka bedintiisa dhexdiisa wuxuu ku yihi facala halkii ay tafciil kaga iman lahayd mararka qaar baa la arkay iyadoo tafcaal iskaga imanaysa tafcaal laakiin waa fii taksiiri ficlin marka la doonayo ficilka in la badiyo ka tasyaarin oo kaleba wey tasyaarin socodka badan tasyaar socodka aan joogsanayninba wey ka tasyaarin waa sayara sayara halkii tasyiir lagaga keeni lahaa tasyiir ayaa tasyaar lagaga keenay waqad yujaau in lala yimaad ayaa la arkaa bitafcaalin wasanka tafcaal ah in lala yimaad ayaa la arkaa lifacala wasanka facala ana loola yimaad fii taksiiri ficlin ficilka bedintiisa dhexdiisa ka tasyaarin oo kaleba weeyi wasankaa tasyaar ah halkaana facala sheed labaadoo ay ku timid buu sheekhu sheegay waqad jucila waqad juciladani waxa weeyi tani waxa weeyi masaladii istidraadka la odhan jiray ficilada hulaasiga ah sow shalay masaadirtooda ma ynaan soo dhiganin ficilka hulaasiga ah masterkiisa ma soo dhiganay imise wasan baan ku soo dhiganay hulaasiga hadda qiyaasiyo samaaci isku wada darso sagaaliyo afartan xabad kontonaad baynu soo sheegnay maalintaan bilaabeynay xabadii kontonaad ee ulaaiga u lahaab halkan ku sheegaya waa ulaaigii hore hadda ee kasoo baxnayba oo sheekhu muxuu halkan u keenay waxa wadale ulaaiga iyo iyo ficilka tafaacala ah eg iyo tafaacala ayaa hal masder wada yeeshay markaasuu sheekhu is yidhi haddii ulaai lagu sheegana de tafaacala oon la gaadhin baa lasoo qadimay hadii halkan tafaacala dhexdeeda lagu sheegana ulaaiga wasankiisiioo dib loo dhigay baa jirta kolka in wax lasoo qadimo dibudhigaa ka fiican dibudhiga ayaa ka fiican waxaan la gaadhinna tida ardayga waan kuu sharxaya dee halkiisa adii ku sharxi buu ka tafaacala masderkeega oo shaadaan kuu sharxi haddii halkii hore aan ku odhan lahayn waa laynala yaabi lahaa kolka hadda waxaa lagu odhanayaa hulaasigii soo dhigatay unbaa halkan xabad lagugu sheegaya waqad jucila waxaa laga yeelay maa masderka lihulaaiyi hulaai usugnaaday masderka hulaasiga usugnaaday waxaa laga yeelay ficila hulaasigu ficilaha ku yimaada masderkiisu mubaalagatan baa looga yeelay liajli mubaalaga xeel dheeraan darteed baa looga dhigay marka lagu mubaalaqoonayo waqad yuraa waa lagu ogaanayaa masderkan ficiilaaga ah waqad yuraa waa lagu ogaanayaa wasankan ficiilaaga ah bedelan bedel isagoo ah ayaa lagu ogaan min tafaacala min masderi tafaacala tafaacala masderkeegii isagoo bedelka ah aydan sidoo kale ficiilaagu hulaaigana masder buu u noqdaa tafaacala masderkeegii qabla akhirka la godi jirayna bedel buu ka noqdaa buu ina yidhi waqad yuraa waa lagu ogaan ficiilaaga bedelan isagoo bedel ka ah ayaa lagu ogaan min tafaacala min masderi tafaacala tafaacala masderkeegii buu bedel ka noqonayaa aydan labadan wasan haddaba aan tusaalayno xaa wuu booriyey xaahu wuu booriyey waa hulaasi xaa ficiila masderkeega ku keen xisiisa khasa wuu ku gaar yeelay khasa ficilaa ku gaar yeel khisiisa eeg khisiisa xadiidkii cumar bin khadaab bay ku qornayd lowla akhiliifa laadantu lowla akhiliifa alkhiliifa waa khalafnimadii iyo bedelnimadii weeyi tafaacale oo ficiila lagu keenaya waxa weeye tarama eeg tarama way istoogtoogteen tarama waa taraamaya tarama way istoogtoogteen halkii qablal akhirka laga kasrin lahaa ee taraamiyan laga odhan lahaa tarama taramiyan halkii laga odhan lahaa ayaa laga yihi tarama way istoogteen ama way istuurtuureen rimiya rimiya waa ficiila rimiya ficiila wuxuu yihi waqad jucila waxaa laga yeelay maa masderka lihulaaiyi hulaai usugnaaday waxaa laga yeelay ficiila ficiila baa laga yeelay mubaalagatan xeel dheeraan darteed baana looga yeelay waqad yuraa waa in lagu ogaadaa la arkaa ficiilaaga bedelan isagoo bedel ka ah min tafaacala min masderi tafaacala tafaacala masderkeegii aydan sidoo kale tafaacala masderkeegiibuu bedel ka noqon karaa buu ina yidhi samaacigiibaa wasanadii shaadka ahaa ayuu weli inoogu jiraa halkanna haddana sheekhu wuxuu samaynayaa ifcalalla ficilka ama garan ifcalalla mararka qaar baa fucaliila lagu keenaa fucaliila fucaliila masderkeega halkii ifcilaalan lagaga keeni lahaa fucaliila ikshacara sow iqshiciraaran maynaan kusoo dhigan iqshiciraaran in xarafka saddexaadna la kasriyo qablalaakhirkana alif lagu taago idma'anna maxaynu kusoo dhignay idmi'naanan sowma idmi'naanan labadaba waxaa lagu keeni fucaliila ikshacarra maxaan odhan qulshacariiratan idma'anana maxaan odhan duma'niinatan haddaba kelmadan fuqahadu ay isticmaalaan waduma'niinatu markay leeyihiin waa masder shaada waduma'niinatu waa masder shaada qiyaasku muxuu ahaa waduma'niinatu markay leeyihin wlminaanu wlminaanu halkii laga ohan lahaa ayaa wamaninatu laga leeyahay wasankaasu hadda inagu baraarujinaya sheekhu uu doonaya inuu isna inoo taabto wasanka ifcal la qad jacaluu waxay ka yeeleen nimankii luqawiyiintu mustagniyan mid kaaftoomaya ayay ka yeeleen bilfucaliilati fucaliilati ayuu ku kaaftoomayaa eeg jawaazan bay uga yeeleen laa luzuuma luzuumse ama shuduudan bay uga yeeleen laa luzuuma luzuumse ugaman yeelin laazimnimo ugaman yeelin ee facrif garo almuhula tusaalayaasha niyahu lagu siinayo iyo tilmaamaha la bixinayo iyo matelaada lagu samaynayo waa inaad fahantaa almuhul tusaalayaasha naga garo wuxuu ihi wafcalalla wasanka ifcalalla ah qad jacaluu waxay ka yeeleen luqawiyiintu mustaniyan mid maarmaya oo kaaftoomaya ayay ka yeeleen bilfucaliilati wasanka fucaliilati a ku kaaftoomaya laa luzuuman ugaman yeelin laazimnimo ugaman yeelin ee facrif garo almuhula tusaalayaasha garo haddaba ifcalalla oo oo ku imanaysa fucaliila waa maxay ikshacara qushacariira hal su-aal buu ardaygu isweydiin karaa warniyow fucaliila saw kalaamka horeshadan fucaliila laamku ma shadan yahay horta fucaliila laamku ma shadan yahay qushacrirana meel shadaniba ma jirto qushacrir meel shadan maad garanaysaa may oo sawka wasanka iyo mawsuunku iskhilaafsan suraaftu halkay ka khaldameen war khalad ma jiree qushacrir away ah laamkeega hore laamka hore waa kee waa caynka dhe away ah, laamka labaad ilaid ifcalalla waa saddex laame away ah, laamka labaad qushacrir away laamka labaad dee rada dhe radu mayna laam labaad ahayn away laamka saddexaad ra'da dambe dhe mayla socotaa hadda haddaba waxa isku xigo isku xarafa fucaliile marka laleeyahay caynka iyo radu sa halka isku shadi karaa mise waa laba xaraf oo kala duwan caynka iyo radu laba xaraf oo kala duwan so maaha marka wasanka la sheegaya laakiin maan laam mid kasta laga cibaaraynaynin dee caynkii oo laam laga dhigoo reeban iyo ra'diioo laam labaad laga dhigay oo reeban dee labada laam isku shado fucaliila dhe markaa fucaliila laam horo reeban iyo laam dambe laakiin qushacrir layskuma shedi karo laamka horena waa cayn laamka dambena waa ra cayn iyo ranama iyagaa isk isku aababa ah wafcal alla wasanka ifcal allaa ah. qad jacaluu waxay ka dhigeen lugawiyiintu mustaniyan mid kaaftoomaya ayay ka dhigeen bilfucaliilati wasanka fucaliilati ayuu ku kaaftoomaya laa luzuuman laazimnimo ugamayn dhigin ee facrifniyahow garo almuhula tusaalayaasha horta masaadirta maxaa ii dhinaa ii sheega balintii masaadirta ii dhinayd culimo masaadirta maxaa ii dhinaa waxaa ii dhinaa e, iyo iyo faacala afcala iyo faacala labadaasaa ii dhinayd faacala buu soo qadintay faacala ayuu soo qadintay faacala waan maxaynu markii hore nihin imise bay ku timaadaa mufaacalatan iyo ficaalan labadaa ama mufaacalatan ku keen ama ficaalan ku keen ficlatun baa iyaduna jirta ficlatun maxaa jira baynu nidhi ficlatun baa jirta ficlatun ficlatun waxaynu nihi lifaacala jcal ficaalan ow mufaacalatan wa ficlatun canhumaa qad naaba faxtumilaa ijcal u yeel ficaalan wasanka ficaalana ow mufaacalatan wasanka mufaacalatan ah lifaacala ficilka faacala ah u yeel ufiirso muxuuna yidhi sheekhu ficaal iyo mufaacalatan bay faacaladii ku iman jaahada maxaan idhahdaba jaahada markaan doono jihaad baan ku keeni waa ficaal markaan doonona mufaacalatan baan ku keeni oo maxaan odhan mujaahadatan baan keeni saabaqa maxaan idhaahdaa markaan doono sibaaq markaan doonona musaabaqatan qaawamo maxaan idhaahdaa markaan doono qiwaam markaan doonona muqaawamatan mayla socotaa hadda ficlatuntu ragga qaar baa masder qaba ragga qaarna waa ficlatun ismulmasder bay qabaan ragga qaarna shaad bayba qabaanba ijcal u yeel ficaalan wasanka ficaal ah o mufaacalatan ama wasanka mufaacalatan ah lifaacala u yeel ficilka faacala ah labadan wasan yaa la kala dooranaya ficaal iyo mufaacala waxaa la fiican mufaacala waayo qaacidaa tidhaahda masaadirtu hadday laba noqdaan ka ta'da sita ama ka miimka sita ayaa la qaataa mufaacalatan imika faclala maxaan kusoo dhiganay faclalatan iyo ficlaal yaa la dooranaya de ka tada site eeg faclalatan ila wixii ta sita ama miim sita ayaa la doortaaye wa ficlatun wasanka ficlatun ihi canhumaa labadan xaggooga qadnaaba wakiil buu ka noqday ficlatun baa mararka qaar la iskaga keeni buu yihi labadaasuu ka wakiil yahay oo faxtumila waa la soo naqliyey oo carab baa laga soo qaatay saxtumilo waa lasoo xambaaray oo carab baa laga soo xambaaray waa la soo wariyo carab baa laga keenay waxaa la arkay mara mara way doodeen mara way murmeen maxaa la odhanayaa mara ficlatan ku keen muranka miryatan baa la odhanaya miryatan waa muran halkii miraan laga oa hadda ereyga muranaba af carabia ereyga murana ma aragta muran laftiis waa af carabi muran muran waa waa doodo waa jamc waa murano muran waa waa doodo ayaa muran la yidhahdaa ma aara ma aara muranaka baad odhan kartaa ma aara waxaynu qaadanay markaa ijcal u yeel ficaalan wasanka ficaala ow mufaacalatan ama mufaacalatan lifaacala u yeel wa ficlatu wasanka ficlatun ihi canhumaa xaggooga ayuu qadnaaba wakiil ka noqday oo faxtumila carab baa laga soo naqliyey halkaa maxaan kaga baxay culimo faacala baan kaga baxay soo maaha maxaa ii dhiman keliya maxaa iskugu keeni dhiman laba iyo kontonkii hal xabo oo qura i dhiman halkaa xabo waa maxay afcala afcaladaa wuu ka aamusayba afcaladaa sheekhu wuu ka aamusaye afcala ifcaal ku keen ifcaalun masderkeyga ku keen akrama maxaad odhan ikraam aslamo maxaad odhan islaam akhlaso maxaad oran owjabo maxaad oran iijaab aamano maxaad oran axsano maxaad odhan wahaakada nacam moxamed haye maxaad odhan markaa ay aysare maxaad odhan nacam maxamed aysare maxaad odhan isar waa sax waaye waa ila socotaa baan umalayn afcala ifcaal baynu ku keenay afcala ifcaal baynu ku keenay ifcaal ka wax aad sheekhu uma soo qaadan laakiin kama wada aamusin e inuu eh, wuu ka aamusay aan kuleeya soo ma ogid ifcaal guud ma keenin wuxuu ka hadlayaa afcaladu hadday muctalulcayn tahay iyo istafcaladu hadday muctalulcayn tahay isagoon ka hadlin saalim iyo saxiixoogi ayuu labada muctalulcayn oo iclaal ku yimaaduu ka hadlaya afcaladu hadday muctalulcayn tahay iyo istafcaladu hadday muctalulcayn tahay waa aqaama iyo istaqaama aqaamo iyo istaqaama labadaa wasan ayuu ka hadlaya masterkooga waayo iclaal yar baa ku imanaya aqaama iqaamatan baa la odhan iqaamatan haddaba iqaamatan asalkiisu wuxuu ahaa iqwaaman e iqaamatan asalkiisu muxuu ahaa iqwaaman iqwaaman markuu yahay wowga fatxadiisa ayaa loo soo naqliyey qaafka qaacidaad tidhaahda taxaraka xarfulcilla waa qaafka taxaraka xarfulcilla waa wowga taxaraka xarfulcilla waa wowga wacindahu saakinu صaxiix waa qaafka falaa yaqwa xarfulcila alxaraka fanuqilat xarakatu xarfulcila ila صaxiix fasaara iqwaam halku ka iqa iqow iqow iyo alifkii dambe iqow iyo alifkii dambe wow iyo alif reeban qaacido labaad ba halkaa soo gashay waxay tihi qaacidada labaad taxaraka xarfulcila waa wowga bixasab اasli asalkiisii hore markaan eegno xaraku qaatay taxaraka xarfulcila bixasab اasli wanfataxa maa qablahu bixasab اana hadda marka la eegu qaafkuna fadxasita qulibat اcilatu alifan war wowgii alif inooga dhiga laba alif baa kulmay maxaa laga dhigaya tal see loo akri laba alif oo reeban baa kulmay intaana eh, miimkiiba la gaadhin laba alif oo reeban iltiqaau saakinayn baa dhaay qaacida saddexaad ba halkaa timid waxay leedahay idajtamaca xarfaani saakinaani muctalaani wajaba xadfu xarfilalyaq laba xaraf oo reeban hadday kulmaan labaduba muctal ay noqdaan ka xadafka ku haboon culimada khubarada ah la weydiiyo ka xadafka ku haboon hala xadfo markaa waa laba alife keen xadfaa ma alifkii caynka ka yimid baan xadfaa mise alifkii alifulmasderka aye ifcaalka ah baan xadfaa keen xadfaa labadaa alif waa mas'ale khilaafiya maxamed ibnu maalik matnigiisa waa ku waxaa ku qoran waalif alifcaali maxaan odhan jiray azil alif alifcaal kolka wuxuu tilmaamaya in imika masderka la xadfayo inka caynka ka yimid la xadfaynin waa mas'ale khilaafiya adigu luqawiyiintu way isku qabteen halkaa luqawiyiintii masale ay isku khilaafeen weeyi kolka alif baa la xadfay alif markii la xadfay labadii alif markii mid la xadfay iqaaman buu noqday iqaaman kol hadduu iqaama noqday masdernimadii ka baxaya culimo khatar buu galay u dhaawacmayo dhaawacaasi khatar buu geliyey qaliinkaa uu galay ma arkaysaa de wax lagaga ja xubin baa laga jaraye khatar buu geliyey masdernimadiin uu ka baxo ayuu qarka u saaran yahay waayo masderku waxaa la yidhaahdaa ficilka xuruuftiisii waa inay ku idlaato xuruuftii meesha horay u taalay waa inay ku idlaato oo ay ku dhamaystiranto xaraf qura oo dhiman yaan la helin haddaba xuruuftiibay wax maqan yihiin ama w ti wasanka masderka ha ahaato ama tii ficilka ha ahaate xuruuftiibay wa maqeen ay maqan yihiin alif baa la jaray waxa lagama maarmaan noqday ciwad baa lagama maarmaan noqday ta yaroo taaul ciwada baa la keenay halkee la dhigaabaa la isku qabtay war ta'dan yari saw kasoo dabatuur maaha dee kasoo dabatuurka ma madax baa laga dhigaa horta madax maa laga dhigaa caqliyan may madax de lagama dhigo iminka reerka hadduu nin kusoo biiro oo uu yidha la dhiig baxaya madax maynu ka dhiganaa miyaa horta laga dhigaa dee ma badna caadi ma aha kusoo dabatuurka xagga dambe unbu wax ka raacaa xagga hore waxba kama raaco ta'daas maxaa la ogaaday halka la dhigayo inay xaggee tahay ma xagga horaa la dhigi mise xagga dambe aakhirka inagaga tuura ta daahir waa taaulciwad alifka meesha ka maqan baa markaa ay tilmaamaysaa ay ciwad ka tahay istifcaalna waa saas oo kaleun istiqaamo haddaynu usoo qaadano wuxuu yidhi maaka caynuhu caynkiisu ictalat ay bugto shay alla shayga caynkiisu ay bugto waa afcalo iyo istifcaal alifcaalu ifcaal oo minhu isaga ka ahaaday ifcaalku waa markuu afcalo yahay iyo walistifcaalu istifcaalba waa markuu istifcalo yahaye bitaa ay tabay ku sugnaadeen ifcaalka iyo istifcaalkuba tabay wataan buu ku yidhi maaka caynuhu cayntiisu ictalad ay bugto alifcaalu ifcaal oo minhu isaga ka ahaaday iyo walistifcaalu istifcaalba bitaa ay tabay ku sugnaadeen newtadan xagee laga keenay malitaniitba wa tacwiidu ciwad qaadasho wa tacwiidu ciwad qaadasho bihaa iyada lasoo ciwad qaataa xasala wuu xasilay min almusaalina laga soo ciwad qaato min almusaal baad qadimi kartaa wa tacwiidu ciwad qaadasho bihaa ta'da lasoo ciwad qaato min almusaali kii la xadfayna laga ciwad qaataa xasala wuu xasilay xarafkii la xadfay ayay iqaamatan haddii mudaaf laga dhigo tadaa waa la jaraa mararka qaar ilahay baa aayad qur'aana ku yidhi wa iqaami salaati iqaami salaati iqaamatan bay ahayd oo waa la xadfay likownihi mudaafan baana loo xadfay halkaa waynu kaga baxnay maaka caynuhu cayntiisu ictalat ay bugto alifcaalu ifcaal oo minhu isaga ka ahaaday iyo walistifcaalu istifcaalba bitaai ta bay ku sugan yihiin wa tacwiidun ciwad qaadasho bihaa tada lasoo ciwad qaato min almuzaali laga soo ciwad qaato kii la xadfee la zuuliyey xasala wuu xasilay tacwiidkaasi culim halkaa waxaa inoo dhammaaday masaadirta qeybta loo yaqaano mulaqa waa masaadirtii mulaqa ahayd masaadirtii muqayadka ahayd baa inoo dhiman masaadirta yaa inoo dhiman baynu nidhi qaybta muqayadka aynu leenahay baa inoo dhiman masaadirta muqayadkaa haddaba muqayadku muxuu ahaa ama waa masdarulmaro ama waa masdarulhayo sow labadaa ma ahayn kayru ulaaigu hay male inaga ilaawa hay ma jirto halkan maxaa soo hadhay masderulmarun baa soo hadhay sow maaha wixii tirada sheegayey masder kastoon soo dhiganay oon ta wadanin shardiyuuna ta wadanin haddaad ta ku darto tiruu sheegaya maruu ku noqday eeg facala maxay ku imanaysa saxiixulcayn markay ahayd tafciil dee markaad doonaysaa tacliim inaad mar quran wax bartay aad leedahay maxaad samayn tacliimkii tacliimatan ta unbaad ku darsani eeg ah, akrama maxaan masterkeyga ku keenayna akrama ifcaal ikraaman sow bilaa ta ma ahayn ta un ku dar markaad tiro doonayso ikramatan mar quran sharfiyey weeyi mar qura jaahada maxaynu ku keenayni eeg mujaahadatan tu ta bay wadataa waxaa ta'da wata uma baahnin jihaad saw bilaa ta maaha jihaad markaad doonaysa mar qurun baan jihaaday maxaad odhanaysaa jihaadatan ta un ku darso haddaba masderku hadduu ta wato sidee mara looga keenayaa waa facaladii muctaralcaynka ayadee tafciilatan ku imanaysay ama faclaladii sidaynu arkayna faclalatan ku imanaysay ama labadan wasane caynka ka bukee tada citaaquciwadka lagu darsaday ama faacaladii mufaacalatan ku timid ee musaabaqatan aynu nihi ereyga waaxidatan baa lasii raaciya wiii tawata maaan ku wiii tawata maxaad samayn masderka tawata waaxidatan baad ku darsani masderka aan tada wadanina markaad marre doonaysa maxaad samayn taun baad ku dari war mayna fududayn horta misaanaa moodaya culimo maradu waaba labadaa qodob oo qura waintulaq hadii lagu daro tada waintulaq hadii lagu daro tada biayrihimaa labadan ayrkood waa labadee tadan yar ifcaal iyo istifcaal markay taaulciwadka sitaan waintulaq hadii lagu daro biayrihimaa labadan ayrkood labadan ayrkood hadii tadii lagu daro halkaa culimadu waxay soo qadireen labadaa kayrkoodiyo iyo wamaa kaanat taa fiihi wa biayri maa kaanat taa fiihi halkaasaa lasoo qadiray waintulaq hadii lagu daro tada biayrihimaa labadan ayrkood iyo wixii tawata ayrkood hadii lagu daro tebin waxa ku cadaan bihaa bisababihaa tada sababteeda waxa ku cadaan maratun mara ku cadaan min aladii kiibayna kaga cadaan cumila la sameeyey warka la sameeyey in mar looga jeedo ayay tadaa yar inoogu cadaanaysaa wixii aan tasidanin haddaad ta ku darto mara kuugu cadaan buu ku yihi wain tulaq hadii lagu daro tada biayrihimaa labadaa kayrkood iyo wixii tasita kayrkood haddii lagu daro tabin waxaa ku cadaani bihaa iyada maratun maro ayaa ku cadaan min aladii kiibay ka caddaani cumila la sameeyey haddaba haduu tawatay ka warrama sidee baa isaga maro looga sameeya hadduu shaygu tawato wa marat masderi masderkii maradiisa wa marat masderi masderkii maradiisa alladii masderka oo tulaazimuhu ta'du ay laazimayso tabduu way inoo muuqan maradu way inoo muuqan bidikri waaxidatin lafdiga waaxidatin asheegidda la sheegayay inoogu muuqan liman qof bay u muuqani caqala caqlile oo wax garanaya war ninka caqliga le waaxidatin unbu ka dambaysiini way u muuqanaysaa haddaad caqli leedahay buu ku yidhi wa marat masderi masderkii maradiisa alladii masderka oo tulaazimuhu taadu ay laazimayso tabduu way muuqan maradaasi bidikri waaxidatin waaxidatin sheegidda la sheegayo ayay ku muuqan liman qof bay u muuqani caqala caqli leh halka ayuu inoogu joogaya cashirkeennii wallaahu subxaanahu tacaala aclaa waaclam